رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii xayaatada saxaabiya ee taabiciyiinta suwarkiisii iyo qaabkiisii taabici kasta iyo sida qaab dhaqankiisu markaa ahaa waxaanu qaadanaynaa caaw qiyaas bin mucaawiyata almusaniy taabiciga lagu magacaabo iyaas bin mucaawiya almusaniy iqdaamu camrin fii samaaxati xaatimin fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaas abu tamaam nin la yidhaahdaa ayaa siya sidaa yidhi iqdaamu camrin geesinimadii camr fii samaaxati xaatimin xaatim samaaxadiisii iyo cafintiisii fii xilmi axnaf axnaf dulqaadkiisa iyo fii dakaa'i iyaasi iyaas garaadkiisa fahamkiisa iyo caqligiisii weynaa macnaha haddii la yidhaahdo geesinimona camr ibn macdikar wuunoo imaan doonaa gudahe ayaa tusaale loo soo qaadan jiray samaaxadda xaggeeda xaatim xilmiga iyo dulqaadkana axnaf xagga dakaa'iga iyo garaadka iyo waxfahamkana iyaas baata waa uu beriyey amiiru اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii cumar ibna cabdilcasiis ahaa laylatahu habeenkiisa tilka ee taa ah waa uu bariyey ariqan asagoo soo jeeda asagoo soo jeeda ayuu bariyey habeenkaa asaga ah musahadan oo dhafray asagoo dhafray oo soo jeeda ayuu habeenkaa bariyey lam yaqtamid lahu jafnun indhihiisana aysan laabmin indhihiisu ma aysan laabmino inay hurdaan iskuma keenin walam yama'in lahu jambun dhinacna uma xasilin walam yama'in ma xasilin lahu asaga janbun dhinac oo dhinacna uma seexaninoo hurdo kuma xasilin indhihiisana iskuma imaaninoo isma qabsanin waa dhafray oo wuu soo jeeday waa amiirkii mu'miniinta cumar ibni cabdilcasiis falaqad kaana wuxuu ahaa yashqaluhu mid ku mashquulsan fii tilka aleyla habeenkaa albaaridati ee qabow oo min layaaliya dimashaq dimashaq habeenadeedii qabowga u saaxiibka ahaa wuxuu aad ugu mashquulsanaa amru ikhtiyaari qaadin qaadi doorasho la doorto arrinteeda amar in la ikhtiyaaro oo la dooro qaadi loo dooro lilbasra basre xaggeeda ayuu habeenkaasoo dhan ku mashquulsanaa una seexan waayey cumar ibni cabdilcasiis amru ikhtiyaari qaadin qaadi doorasho la doorto arrinteeda lilbasrati basro qaadi in loo dooro yuqiimu ooga bayna annaasi dadka baynkooda mawaasiina alcadli mawaasiin cadaalad ah iyo miisaanyo cadaalad ah in si uu qaadiga ugu dhex oogo oo wayaxkum uu ku xukmiyo fiihim reer basra dhexdooda bimaa anzala allaahu wixii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala walaa ta'khuduhu aysan ka qabanin fi lxaqi xaqa rahbatan cabsi walaa ragbatan iyo jacayl labadaba nin jacayl iyo qof uu ka cabsanayo xaqa inuusan u dhinac marin kana qabanin taasuu aad ugu baryey uguna mashquulsanaa waqad waqaca wuxuu ku dhacay ikhtiyaaruhu doorashadiisa calaa rajulayni laba nin inayni oo laba ah laba nin ayuu isiri labadaa nin ayaa ugu toosan oo ugu fiican ee labadaa ayay doorashadiisii ku dhacday kaana waxay ahaayeen labadoodaba ka farasay rihaanin laba faras oo rahan u jooga oo kale labada faras haddii laba faras ay yihiin labadoodana rahan loo dhigay waxay isdooriyaan ma laha midkaan io kan waa isku mid laba nin oo laba farasoo rahan u taalla oo kala ah yay ahaayeen fiqhan xagga fahamka oo fi diini diinka la fahmo wa salaabatan ku adkaan lagu adkaado filxaqi xagga xaqa wa wadaa'atan fi filfikri iyo fikir iftiinka wa wadaa'atan iftiinka fikirka kiisa markaa iftiinka ama saqayrka u saaxiibka ah sidaasoo dhan isku mid bay ka ahaayeen iyo wa huquuban fi nadari nadarada iyo aragtida fogaanteeda iyo dheeraanteeda huquubku waa gudka laakiin narag aragti fogaanta isku mid bay ka ahaayeenoo laba faras oo rahan loo dhigay oo kale yay ahaayeen xagga fiqiga diinka marka la fiiriyo wasalaabatan fi lxaqi xaqa ku adaygiisa marka la fiiriyo wa wadaa'atan fi lfikri fikirka iftiinkiisa ama fikir wanaagooda iyo wa huquuban fi nadari aragtida fog wa kaana wuxuu ahaa cumar kullamaa mar kastoo wajada uu helo fii axadihimaa labadan mid ka mid ah masiyatan ziyaado turajixu ka rajaxaysa ka kor qaadaysa calaa saaxibihi saaxiibkiisa alfaa mid hela buu ahaa fi اlaakhari midka kale maa yuqaabilu wax u dhigma haadihi اlmasiya masiyada ayada ah labada nin hadduu isku firiyo dhoo kana qur'aan badan kanna waa waa la mid kana sunnada ku dheereeya ka kalena waa helayaa mid kasta markuu fiiriyou ka helo maziye iyo shay ziyaado ah uu uga rajaxayo isleeyahay kan dooro kii kalena wax lamiduu markaa ka helayaa labadii nin waa uu kala saari waayey macnaha falammaa goortii asbaxa uu waabariistay dacaa cumar wuxuu u yeedhay waaliya waaligiisii iyo ninkii wakiilka uga ahaa cala alciraaqi ciraaq waa cadi bni artaa ninka lagu magacaabo cadi ibni ardaa ayuu u wacay wa kaana yowmaidin nasiib wanaag maalinta ninkaa waaligee cadiya wuxuu ahaa ee uu ku sugnaa cindahu cumar ibni cabdilcasiis agtiisa fii dimishaqa dimishaq ayuu joogayba howl howlihiisa ka miduu intuu ciraaq uga soo tegey yuuba amiirka agtiisa joogaa wa qaala wuxuu ku yidhi yaa cadiyu cadiyow ijmac kulmi bayna iyaas ibnu mucaawiya almusaniy iyo walqaasim ibn rabiicata alxaarifiy labadaa kulmi buu yidhi labadaa kulmi wakalhumaa wakallimhumaa waxaad kala hadashaa fii amri qadaa qadaha iyo xukunka arintiisa qofkii madax laga dhigi lahaa oo xagga qaadiga iyo xukunka loo dhiibi lahaa albasrati magaalada basra labadaa ninee doo uu doortay cumar ibnu cabdilcasiis iyaas ibnu mucaawiya almusani buu ahaa iyo qaasim ibnu rabiic alxaarifi labadaa intaad kulmiso xafiiskaaga ku kulmi kala hadal buu yidhi labadooda fii amri qadaa'i lbasrati basra xukunkeeda iyo qaadigii maxkamadda la fadhiisin lahaa arrinteeda wawalli axaduhumaa calayhi labadooda mid ka mid ahna u dhiib qadaha maamulka dushiisa buu yidhi wawalli u dhiib oo weli uga dhig axaduhumaa labadaa midkood waa iyaas iyo qaasime axaduhumaa labadaa midkooda calayhi faqaala cadiya wuxuu yidhi samcan waطaaca yaa amiira اlmu'miniin waan maqlay waana ku ateecay mu'miniinta amiirkoodiiyo jamaca waa uu kulmiyey cadi bnu arطaa bayna iyaasin wاlqaasim iyaas iyo qaasim buu kulmiyey wa qaala wuxuu ku yidhi ina amiira اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda ataala allah allaha dheereeye baqaa'ahu jiritaankiisii cumrigiisii amaranii wuxuu isoo amray an awan inaan u tawaliyo inaan weli iyo madax uga dhiga axadukumaa labadiina mid ka mid ah qadaa'a albasrati basra xukunkeeda maxkamaddii basra labadiinna mid ka mid ah inaan u tawaliyo oo aan u dhiiboon madax uga dhigo ayuu isoo amray ee famaadaa tarayaani maxaad ka dhihi lahaydeen famaadaa tarayaan maxaad ka dhihi lahaydeen arrintaa maxaad ka aragtaanoo aragti ah maxaad ka dhiiban lahaydeen oo fikro ah maxaad ra'yiyeynaysaan buu yidhi saasaa amiirkii isoo amray faqaala wuxuu yidhi kullun ku kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah can saaxibihi saaxiibkii buu ku yidhi annahu asaga owlaa iiga habboon minhu xaggiisa bihaada almansibi mansabkan iyo darajadan qaasimna wuxuu yidhi iyaas baa iiga fiicana iyaasudhiid ciyaasna wuxuu yidhi qaasim baa igaga toosana qaasim markaa u dhiib labadoodii saasay iskugu dhiidhiibeen waay faqaala kullu mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida can saaxibihi saaxiibkiisii ayuu yidhi annahu asagaa awlaa minhu iiga dhow oo iiga habboon xaggiisa bihaada almansibi mansabkan qadaha iyo madaxtinimadan xukunka ah wadakara wuxuu sheegay mid kasta ka kale min fadlihi fadligiisa asaa iga fadli badan may asaa iga fadli badan wa cilmihi cilmigiisa kana iga cilmi badan may asaa iga cilmi badan waa wa fiqihi fahamkiisa maa shaa allah wixii ilaahay doona an yadkura inuu ka sheego ayuu ka sheegay mid kasta kan buu ku riixayaa kan madax ka dhig may may asaga ka dhig faqaala cadi cadiyo wuxuu yidhi lan takhruja ka bixi maysaan min majlisii majliskayga haadaa ee kan ah xataa taxsimaa ilaa aad soo afjartaan oo aad goysaan haada alamr amarkan ee kan ah ka kici maysaan buu dhahay meesha ama isku dhiidhiiba ama ha isku dhiidhiibine axad meesha ka baxaya labadiina ma jiro xataa taxsima ilaa soo afjartaan ood goysaan haada alamra amarkan ee kan ah arrintu jaq bay ku noqotay fa qaala lahu iyaas iyaas baa marka wuxuu ku yidhi amiirkii iyaas hadalkii qaatay ayuha alamiiru amiirkaanow sal weydii canii ani xaggayga iyo wa cani lqaasimi qaasimba faqiihay alciraaq labadii faqiih iyo labadii shiikh ee ciraaq ugu sarraysay balna weydii waa alxasan albasriy iyo wa moxamed ibnu siriin labadoodaba qisooyinkooda way noo imaan doontaa insha allah labadaa faqiih ee caalimiinta ah ee ciraaq jooga na weydii oo waxaad dhahdaa qaasimna ka waran iyaasna ka waran fahumaa labadaa sheekh ayaa aqdaru aqdarunnaasi dadka ugu karib badan ugu dhow oo ugu qadarin karaa oo saari kara cala atamyiizi inay kala soocaan baynanaa dhexdeena ayagaana kala saari karee bal labadaanna weydii waxaad dhahdaa qaasim iyo iyaasaan rabaa inaan hogaamihii u dhiibiyo maxkamadee keen u dhiibaa saa iyaas baa yidhi muxuu ka wadaa wa kaana alqaasimu qaasim wuxuu ahaa yasuuruhumaa mid booqda xasanulbasri iyo maxamed ibnu siriin qaasim wuu booqan jiray wa yasuuraanihi ayaguna way booqan jireen dad aad isu yaqaanay ahaayeen bacdamaa eh, ninka lagu magacaabo qaasim bin rabiica alxaarifi labada sheekh aad bay u yaqiineen khayrka xikmadda iyo cilmigu ka gaarsiisan yahay wa laa tarbiطhu bihimaa raabita wax isku xidhid ah kama dhexaynin laa tarbiطhu iskuma xiri jirin bihimaa labada shiqii asaga raabidatan wax isku xidhoo xidhiir ah ma lahayn saas umaysan aqoonine qaasim bay yaqiineen marka haddii la dhaho yaa loo dhiibayaa qaasim bay tilmaamayaan marka iyaas wuxuu rabaa in laga leexiyo labada shiikh marka la weyddiiyo bacdamay qaasim yaqaaniin qaasim ay markaa doortaan facalima alqaasimu qaasimna wuu ogaaday anna iyaasan iyaas araadda inuu doonahayo an yuwaridahu inuu ku riixo inuu geliyo meesha inuu rabo buu fahmay waayo qof asaga aan aqoon oo qaasim yaqaana buu yidhi labada ha la weydiiyo marka qaasim isla markii wuu fahmay inuu iyaas ujeeddadiisu ay tahay inuu meesha uga baxo kabacdina qaasim uu ku riixo wa anna alamiira amiirkii wa anna وأنa الأميiرa أميirku إda اsتشhaaرaهmaa hadduu la tashto xaسaن iyo محaمeد iبنu sيrيnna ashaaraa inay u ishaarayaan bihi asaga qaasimka duuna saaxibihi saaxiibkiisu kadi inaan ilyaasba iyaasba la soo qaadaynin taasuu markaa gartay famaa kaana minhu xaggiisa kama ahaanin marka ilaa an iltafata waa qaasime ilaan waddo u furan ma laha waxaa u furnaatay arintiisu noqotay ilaa an iltafata ila alamiir inuu amiirka milicsada asagana amiirkii buu fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi laa tasal axadan cannii walaa canhu ani iyo asagaba qofnaha weydiin buu yidhi labadeennaba qofnaha su'aali laa tasal axadan axad canii xaggayga walaa canhu iyo iyaas xaggiisaba ayuha alamiir amiirkaanow fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay alladii allihi laa ilaaha ilaa huu asaga mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudo uusan jirin ayaan ku dhaartay qaasim baa dhahaya inna iyaasan iyaas ayaa afqahu minnii iga fahmad badanoo oo iiga aqoon badan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa ilaahii baan ku dhaartay asaga mooye alla kale uusan jirine qofna hana su'aaline asaga iga iga aqoon badan xagga fahamka diinka wa aclamu asagaa iiga cilmi badan bilqadaa'i xukunkii asaga u dhiib dhaar baa timid buu yidhi waaba dhaartay fa in kuntu haddaan ahay kaadiban mid ku been sheegay fii qasamii dhaartayda haada ee tan ah hadday been tahay falaa taxilu laka kuuma bannaana amiirow xalaal kuuma aha an tuwalliyanii alqadaa inaad xukun ii dhiibto ma nin been ku dhaaranaayaad xukun u dhiibaysaa buu yidhi haddii dhaarteeda been noqoto wa ana anigoo aqtarifu lkadiba been sheegay anoo been kasbaday oo been sheegay adi xataa kuuma bannaana nin beenlow ah inaad xukun u dhiibato wa in kuntu haddiise saadiqan aan ahay nin run badan oo run ku sheegay dhaartii falaa yajuusu laka kuuma bannaana amiirow an tacdila inaad ka leexato can ilfaadili kii fadliga badnaa ila almafduul kii laga fadli badnaa inaad u leexato maba kuu bannaanaba asaa iga fadli badan oo iga cilmi badan oo iga diin badan ilaahay baan ku dhaartay hadday dhaarteeda been tahay ma beenloow baad maxkamad fadhiisanaysaa buu yidhi idhaaf markaa haddiise run aan sheegahayo ninkii fadliga badnaa waa asagee faadilka inaad ka leexata miyaad mafduulka u leexanaysaa waa maya xaalku markuu meeshaa maraayay faldafata iyaas iyaasa haddana wuxuu eegay ila alamiir amiirkii wa qaala wuxuu yidhi ayuha alamiiru amiirkaanu innaka adiga ji'ta waxaad u timid birajulin nin wa wadacawtu waxaa kugu yeertay ila alqadaa xukun iyo maxkamad inaad fadhiisiso fa awqaftahu waxaad istaajisay calaa shafiiri jahannama jahannama afkeeda shafiirkii jahannama ayaad joojisay waa jahannama xaafadkeeda iyo darafkeeda iyo dacalkeeda fanajaa markaasuu badbaadiyey nafsahu nafsadiisa minhaa jahannamuu ka badbaadiyey biyamiinin buu uga badbaadiyey dhaar kaadibatin ee been ah ninkan hadda kuu dhaartay dhaartiisu waa dhaar been ah laakiin sababtu waxay tahay adaa jahannamo afkeeda istaajiyey waayo maxkamad laysfadhiisiyo madaxa madax layska dhigo jahanamaa loo dhowyaa jannana waa loo dhowyaa soo ma aha marka nin aad jahannamo agaarkeedii istaajisay yaa naftiisu wuxuu ku badbaadiyey dhaar been ah walaa yalbahu mana daahayo an yastakfir allaha minhaa inuu ilaha istikfaar ka weydiisto markaad cafisod bax dhahdo xagga intuu u leexdu gacmaha koru taagu leh ilahu yacafi wayanjuwa binafsihi nafsadiisana wuxuu ka badbaadiyey mimaa yakhaaf wuxuu ka cabsanayo cadaabka ahaa marka ha ogolaanin buu yidhi dhaartaa waa dhaar noocaas ahe qaala lahu cali cadiye marka waa amiirkiiya wuxuu yidhi e, e, e, inna man yafhama qofkii fahmay mila fahmika fahamkaagaaga haadaa ee kan ah oo kale nin waxaan fahmay lajadiirun asagaa ku habboon bilqadaa'i xukunka xariyun bihi asagaa owlo ku ah weeyada soo adi ma garan inay saa tahay adaa madax lagaa dhigaya uma kabacdi wallaahu wuxuu u dhiibay qadaa'a albasra basra xukunkeedii nin waxaan fahmaya waxaa fahmi kara qof aad iyo aad u cilmi badan adaa fahmay baa la yidhi hadda animaba fahminba haddaa saa u garatay ninkan adaa hogaamiya iyaas baa marka loo dhiibay qaasim saasuu ku badbaaday faman hada aladii waa kee midka ikhtaarahu uu u doortay alkhaliifatu khaliifkii azzaahidu adduunka ka zaahiday ee nacay cumar ibni cabdilcasiis ah qaadiyan inuu qaadi lahu asagu ugu noqdo cala albasrati basra waa kuma man daalika waa kee alladii midka duribat la yeelay bidakaa'ihi garaadkiisa wa fitnatihi caqligiisa iyo wa badiihatihi waa surcat اlfahm fikirkiisii fahamkiisa degdega waad ujeeddaas wax u fahmay waa midkee midka ay loo sameeyo alamhaalu tusaalooyinka midka maelka loogu soo qaato fikirkiisii dakihiisa kamaa duribat اlamhaalu sida mahalada loogu yeelo oo kale bijuudi xaatimi aلطaa'i xaatim aلطaa'i ninkii lagu magacaabay saqinimadiisa wa xilmi اlaxnafi ibnu qays axmed ibnu qays xilmigiisii dulqaadkiisa oo kale ninka loogu soo qaato tusaalaha wa iqdaami camr bin macdii kariba camar bin macdii kariba ninka lagu magacaabo geesinimadiisa waayo qofkii geesi waxaa la odhan jiray ma camar bin macdii karibba ninkii dulqaad badan waxaa la odhan jiray waaba axnaf ibnu qays ninkii gacan furan oo saqi ah xaatim طaa'i baa la ohan jiray saasoo kale iyaasna dakaha iyo garaadka iyo fahmagda degdega ah yaa tusaale loogu soo qaadan jiray xataa qaala ilaa uu yidhi abu tamaamin fii madxi axmed bin اlmuctasim asagoo ammaanaya axmed bin muctasim ninka lagu magacaabo iqdaamu camrin fii samaaxati xaatimin fii xilmi axnafa fii dakaayi yaasin saasuu markaa yidhi iqdaamu camrin camar horsoodnimadiisa waa geesinimadiisii fii samaaxati xaatimin xaatim samaaxadiisii iyo saamixitaankiisii fii xilmi axnafa axnaf dulqaad badnaantiisii fii dakaayi yaasi iyoasgaraadkiisa iyo dhugtiisa iyo habka uu markaa wax u fahmayo tacaal kaalay markaa nabda aan bilowne qisati xayaati rajuli ninkaa xayaatadiisa qisadeeda min awalihaa kow aan ka soo bilownay kaalaya falirajuli ninka siiratu siirad ayuu leeyahay oo u sugnaatay muhiira wax kicisa fikrad ayuu leeyahay ama taariikh iyo siiro muhiirad ah fadda fadda ahoo iyadoo kale aan la arkin oo min rawaa'ic siyari siirooyinka kuwa ugu macmacaan ama ugu dhalaalka badan siirooyinkii qisooyinka ka mid ah welida waa la dhalay iyaas bin mucaawiya bin qura almusaniy reer musani ahaa sanata sita arbaciina sanadii afartan iyo lixaad ee lilhijrati hijrada ayaa waxaa lagu dhalay fii minطaqati alyamaama mandiqada iyo meesha yamaamo lagu magacaabo fii nejdi nejdna ka mid ah wantaqala wuu guuray maca usratihi asaga iyo qoyskiisii macnaa qoyskiisiibaa soo guuray asagiina wuu la soo guuray ila albasrati basra ayay u soo guureen wa fiihaa meesha ayuu nasha'a ku barbaaray iyaas wa tacallama cilmigana uu ku bartay wa taraddada wuxuu wax badan ku laalaabtay calaa dimashaq magaalada dimashaq fii yafaacatihi yaraantiisa dhallinyaranimadiisii wax badan ayuu dimashik aaday wa akhada wuxuu wax ka qaatay canman adarakahu wixii uu haleelay uu gaaray oo min baqaaya asaxaabati saxaabadii intii ka hartee joogtay alkiraami ee sharafta lahayd iyo wajillati taabiciyiin taabiciyiinta kuwoodii ugu waaweynaa walaqad daharat waxaa ka soo muuqday cala algulaami almusaniy gulaamkii iyo wiilkii reer musani ahaa calaa'imu najaabatin fariidnimada calaamaadkeeda wa amaaraatu dakaa'i fahamka iyo kasmada iyo garaadka amaaraadkeedii tilmaamaheeda mundu nucuumati adfaarihi intuu yaraa intay ciddiyaalkiisu jilicsanaayeen ama ay qoyanaayeen waa intuu yaraa baa loola jeedaa wajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yatanaaqaluuna inay soo raraan ay soo guuriyaan akhbaarahu akhbaartiisa iyo wanawaadirahu waxyaabihii sayaabka leh ee uu samaynayey wiilkaa waxyaabaha cajaa'ibta badan asagoo canug yar ah yay dadku guda galeen inay soo guuriyaan ay soo raraan oo ay dadka markaa u soo raraan nawaadirahu oo waxyaabaha dhifka iyo naadirka ah ee cajaa'ibta badan ee uu samaynayey wahuwa asagoo maa zaala weli aan ka zuulin sabiyan inuu yahay sabi saqiiran oo yar cilmo yar asagoo ah wixii uu samayn jiray ruuya waxaa laga soo guuriyoo laga wariyey canhu xaggiisa annahu kaana inuu ahaa yatacallamu mid barta alxisaaba xisaabtuu baran jiray yatacallamu alxisaaba mid xisaabta barta fii kutaabin buu ku baran jiray fasal fasal fasalada ka mid ah lirajulin macnaha waa meel xafiis ah ama fasal ahoo dadku ay wax ku bartaan lirajulin nin baa lahaa yahuudiyun yahuudi ah oo min ahli dimma nimanka ahludimada ka mid ah ahludimma waan soo tilmaannay waa gaalada ballanta muslimiinta kala dhexayso kuna dhex nool oo maalkooda iyo dhiiggooda kulli in la badbaadiyay waajib tahay faاjtamaca waxaa u soo aruuray cinda almucallam mucallimi mucallimkii agtiisa waxaa yimid asxaabuhu min alyahuud rag saaxiibadiisii asxaabtiisa ah oo yuhuudda ka mid ah wajacaluu waxay guda galeen yatakallamuuna inay ka hadlaan fii umuuri اddiin shay diinka ka mid ah umuura diinta ka mida inay ka hadlaan wahwa asaguna waa iyaase yunsitu ilay wuu aamusan yahay waa dhegaysanayaa min xayثu laa yadruuna meelaysan ogayn sheekadoodii buu la socdaa waa canug yaroo ardayo xisaab barad ah macallinkiisii saxaabadiisii baa ku sheekaysanaya asxaabtii macallinka ah arrin diinta ku saaiib ku saabsan fa qaala اmucallim mucallinkii baa liasxaabihi asxaabtiisii wuxuu ku yidhi alaa tacjabuuna lilmuslimiin miyaadan muslimiinta la yaabaynin war dadkan muslimiinta ah la yaaba maxaa dhacay fahum yazcumuuna waxay sheeganayaan annahum ya'kuluuna inay wax ku cunayaan fi ljannati jannada dhexdeeda walaa yatawagaduuna aysana saxaroonaynin bal ka warrama caqli miyaa waxaa buu yidhi macallinkii jannadan wax ku cunaynaa mana la saxaroonayo qadaaulxaaje ma la gudanaayo dad dhahaya waaye bal ka warrama faاltafata waxaa eegay ilayhi macallinkii iyaas wa qaala wuxuu dhahay ata'danu lii ma ii fasaxaysaa yaa mucallimu bilkalaami inaan hadlo wax maidinku soo darsadaa buu yidhi fii maa takhuutuuna fii waxaad ku dhex dabaallanaysaan faqaala almucallimu mucallimkii wuxuu dhahay nacam ha faqaala alfataa shaabkii wuxuu yidhi akullu maa yu'kalu fi اddunya wax kastoo adduunka lagu cuno yakhruju qaa'iqan maayagoo saxaray soo baxaan fa qaala almucallimu wuxuu dhahay laa maya fa qaala alfataa iyaas wuxuu yidhi fa ayna waayahee xaggeebaa yadhabu uu aaday alladii laa yakhruju waxaan soo bixin haddii dhammaan aysan soo bixinoo in yaroo wasaqay soo baxdo aaway intii kale faqaala almucallimu mucallimkii wuxuu yidhi yadhabu wuxuu aadayaa fii hadaa'i اljismi waa jismiga hadahdiisa waa fitamiinadii iyo wixii jasadka u baahnaa yuu kala noqnoqonayaa inta kale faqaala alfataa shaabkii wuxuu yidhi famaa wajhu listinkaari minkum wejigaad ku inkiraysaan waa sababta aad u diidan tihiin idaa kaana hadduu ahaada yadhabu mid aaday bacdu maa na'kuluhu wixii aan cunnay qayb ka mida fidunyaa adduunka hidaa'an raashin ahaan hadduu jasadka u galay an yadhaba inuu aado kulluhu dhammaan fi ljannati jannada fi lghidaa asagoo hida oo jasadka ku faafaya ama waxtar u leh jasadka maxaad u inkiraysaan buu yidhi haddaad ogoshihiin qayb ka mid ahba inay saa noqotay faalwa wuu saaray almucallimu mucallimkii yadahu gacantiisa gacantii wiilkii saaray ama asagu asagaa madaxiisii saartay wa qaala lahu wuxuu yidhi qaatalaka allah allah ku duleeyo min fatan wiilyaho bax iga tag buu yidhi dulli ha kugu dhace qaatalaka allah min fata shaab xaggiisa hoog baa u sugnaaday wayataqadamu waa hormaray alghulaamu wiilkii fi sinni xagga da'da wuu kobcayaa sannatan fa sanna sanadba sanadka ka dambeeya wayataqadamu macahu waxaa la hormaraya akhbaaru dakaa'ihi garaadkiisa akhbaarteeda aynamaa xalla meel allaala meeshuu dego meeshuu dego uu tagaba akhbaarta dakihiisii fahamkiisa dheeraadka ah yaa la hormarayay faqad ruwiya waxaa la wariyey annahu waa iyaase dakhala inuu soo galay maalin dimashaq wahwa asagoo maa yasaalu aan ka zuulin weli hulaaman inuu canug yahay ilmo fakhtalafa waxay iskhilaafeen asii maca shayqin oday oo min ahli dimashq reer dimashq ah fii xaqin xaq bay isku qabteen oo min alxuquuqi xuquuqda ka mid ah xaqyaalka ka mid ahaa asagii nin weyn oo reer dimashq ah ikhtilaaf ku noqdo way isku qabteen walamaa goortii ya'isa uu ka quustay iyaas min iqnaacihi inuu ku qanciyo odaygii bilxujati xujo inuu ku qanciyo dacahu wuxuu ugu yeeray ila alqadaa'i xukunka inay tagaan maxkamadda iyo qadaha inay isla tagaan ayuu ugu wacay way israaceen falammaa goortii saaraa ay ahaadeen labadoodiiba waa iyaas iyo odaygii bayna bayna yaday alqaadi qaadigii hortiisa maxkamad fadhiyaha iyo midkii wax kala xukminaya hortiisa ixtadda wa uu hadlay ciyaasun iyaasaa hadlay wa rafaca sawtahu codkiisana kor buu u qaaday calaa khasmihi midkii la doodahaya dushiisa calaa khasmihi ama doodiisii buu codkiisii kor ugu qaatay fa qaala lahu alqaadi qaadigii wuxuu yidhi waa ninkii maxaakimka ahaaye ikfid sawtaka yaa ghulaam yarow codkaaga hoosu dhig buu yidhi yaa ghulaam ikfid sawtaka hoosu dhig codkaaga fa inna khasmaka qofka aada la doodayso shaykun waa oday kabiiru sinni da'weyn iyo walqadar xagga sharaftada war ixtiraam ninka ku ag taagan waa nin weyn haddana qadar iyo mudnaan u saaxiib ahee hoosu dhig codkaaga faqaala iyaas wuxuu yidhi walaakina alxaqa hadduu asagu nin weyn yahay laakiin xaqa akbar minhu ka weyn buu yidhi asaga xaqaa ka weyn ilaa xaq muu ka weynaan karaa waa ma jirto hadduu weyn yahay asaa isku weyn laakiin xaqaa ka weyn faqadiba wuu xanaaqay alqaadi maxkamadda kii fadhiyey qaadiga ahaa wa qaala wuxuu yidhi uskut amsuriya uskut buu yidhi u xanaaqay faqaala alfata shaabkii wuxuu yidhi waman yantiqu yaa iga hadlaaya bixujatii xujadaydii xaqayga idaa sakatu haddaa aamuso shibdhe baad i leedahay haddaan shibdhe iyo xaqayga sheegaya buu yidhi oon iska aamusnaado maanta oo dhan faasdaada alqaadi xaakimkii waxaa u kordhay qadaban xanaaq aad buu usii xanaaqay wa qaala wuxuu yidhi maa araaka maba ku arkinba taquulu inaad ku hadlayso mundu dakhaltu laga bilaabo markaa soo gashay majlis alqadaa goobtii maxkamadda iyo xukunka ilaa baailan baailan wax kale ku hadli aamus buu yidhi laga bilaabo markaad a soo gashay maxkamadda ilaa hadda baatilun baad ku hadlaysaa iyo beene faqaala iyaas wuxuu yidhi laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah axaqun haada an baail osgeliyey laa ilaaha ila اllah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayo ma jiro waxdow asagoo keligii ah laa shariika lah shirkina uusan lahayn axaqun haada an baail ma xaq baa mase waa buu yidhi fahadda alqaadi qaadigii uu xasilay marka wuu degey xanaaqii baa ka degay wa qaala wuxuu yidhi xaqun xaq waayo maasaa dhihi kara laa ilah illa aq maaha wa rabb اlkacbati baan ku dhaartay ama rabbi اlkacba xaqon xaq waayo buu yidhi waa kabba wuu dul fadhiistay alfata اlmusaniy fatagii shaabkii reer musani ahaa wuxuu ku dul ictikaafuu ku dul fooraray cala alcilmi cilmigii wanahla wuxuu ka qaatay minhu cilmigii xaggiisa maa shaa allah inta ilaahay uu doono an yalhala inuu qaato ama wanahala wuu ka cabay intii ilaahay doono inuu cabo xataa balaqa fiihi ilaa uu ka gaaray mablaqan meel jacala ka yeeshay ashuyuukha dadkii da'da weynaa yakhdacuuna lahu inay u khuduucaan inay asaga hoos yimaadaan waya'tamuuna bihi ay ku daydaan wayatatalmaduuna ay tilmiid u noqdaan calىa yadayhi gacmihiisa wa cala araqmi ayadoo ay jirto min sikari sinihi da'yaraantiisa intii waa iyo inay arday asaga u noqdaan fa fii daati sana sana sanooyinka u saaxiibkaa zaara wuxuu soo booqday cabdilmelik ibni marwaan albasrata basruu yimid qabla an yeliya alkhilaafa waa intaan khilaafada loo dhiibin ka hor fara'a wuxuu arkay iyaasan iyaas wa kaana yowmaidin maalintaa iyaasfatan buu ahaa wiil yaafican qaangaarka u dhow lam yaura aan ka soo bixin shaaribuhu lam yaura aan soo muuqanin shaaribuhu bacdu weli aan shaarbo u soo bixin canug yaroo dhallinyaro ayuu ahaa wara'a wuxuu arkay khalfahu gadaashiisa arbacatun afar oo min alquraa dadka qur'aanka akhriyo ah oo min dawilixa garar u saaxiib ah niman afar ahoo quraa ahoo garar waaweyn leh fii ayaalisatihim ayaalisyaalkoodana wataa alkhudre cagaaran ayaalisada waa cimaamada madaxa lagu duubto go' waaye oo cagaaranoo mashaayikda khaasatan dadka qur'aanka xambaarsan qaata madaxana ay ku duubtaan markay qur'aanka akhrinayaan rag noocaasaa gadaashiisa fadhisa wahwa yataqadamuhum asagana horseedkoodii asagoo canug yar ah yuu hortooda fadhiyaa faqaala wuxuu yidhi cabdulmelik uffin uf buu yidhi liasxaabi haadihi اllaxaa haadihi gararkan dadka u saaxiibka ah gerarkan ee waaweyn asxaabta ay ku yaalaan uf baa u sugnaaday buu yidhi uf baa tihiin amaa fiihim gudahooda shaykh ma ku jira miyaa oday yataqaddamuhum u hormara faqaddamuu intay hormarinayaan haada alghulaama cangaa yariiska ah ka yar intuu horseed u yahay ma jira miya kuwan gerarka waaweyn hal qofoodoo horay mara intay canugaan hormariyeen uma kabacdi iltafata wuxuu milicsaday ninka lagu magacaabo cabdilmalik ibni murwan wuxuu milicsaday uu fiiriyey ilaa iyaas wa qaala wuxuu yidhi kam sinuka yaa fataa yarow meeqa waaya da'daada meeqa jir baa tahay kam sinuk da'daada waa imisa yaa fataa fa qaala iyaas wuxuu yidhi sinii da'dayda aطaala allahu alla dheereeya baqaء eh, allaha dheereeya baqaaءa alamiir amiirka jiritaankiisii ka sinu usaama ibnu zayd waa usaama ibnu zayd da'diisii oo kale xiina wallaahu rasuulu ullaahi markuu rasuulka alla uu u dhiibaayuu madax uga dhigaayey sala allahu calayhi wasalam jeyshan ciidan fiihi ciidankaasna abuubakar oo cumar uu ku jiray abubakar iyo cumar ciidan ay ku jiraan askar ay ka yihiin da usaamo loogu dhiibay oo ciidankaa ku maamulahayey ayaan markaa jiraa buu usaama waktiga duuna ishriin labaatan wuu ka yaraa sideed iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo sideed iyo toban iyo wax yar saasoo markaa ahaa almuhiim labaatan ma gaarin da'daasaan ahay buu yidhi wuxuu ugu jawaabay si xigmadaysan faqaalahu cabdilmelik wuxuu dhahay taqadam yaa fata taqadam hormar hormar waaye nin cajiib badan baa tahay baaraka allaahu fiika allah ku barakeeye allah ku barakeeye horta ka mar buu yidhi wa fii daati sana sana sanadaha ka mida kharaja annaasu dadkii way soo baxeen yaltamisuuna ayagoo raadinaya hilaala ramadaana bishii ramadaan dhalashadeeda ayadoo shacbaan dhammaatoo caawa lisleeya waa sagaal iyo labaatan ama waa soddonoo way dhalanaysaa dadka aad bay bisha u fiiriyaan in bishii ramadaan bal in la arkaa loo soo baxay wa calaa ra'sihim waxaa madax u ah dadkii soo baxay aلsaxaabiyu اljaliilu saxaabigii jaliilka ahaa ee weynaa wa anas ibni maalik alansaariyu anas ibni maalik anas ibni maalik ayaa dadka la socda si bishii loo fiiriyo wa kaana yowmaidin maalintaa anas wuxuu ahaa shaykhan oday kabiiran oo weyn qad qaaraba almia boqolaadka u dhowaaday boqol sano u dhow yahay qaaraba almia fanadara annaasu dadkii waxay dayeen ama ay fiiriyeen ila asamaa cirka maxaa la rabaa in bishii la arko falam yarow shay-an waxna maysan arkin laakina anas ibni maalik jacala wuxuu guda galay yuxadiqu inuu indhaha ku taago fi samaa'i samada samadu saas u fiirinayaa wayaquul wuxuu leeyahay laqad ra'aytu اlhilaala bishii waan arkay haa huwada haa huwada waata waata dadkii uu leeyahay anas ibni maali waa boqol jir boqol jir waaye markaasuu bishii leeyahay waa waan u jeedaa dadkii dhan wax arka ma laqad ra'aytu اlhilaala hish bishii baan arkay haa huwadaa waa taa leeyahay wajacala waxay guda dadkii wajacala wuxuu guda galay ilayhi inuu ugu tilmaamayo ugu ishaarayo biyadihi gacantiisa fartuu ugu fiiqa war waataa miya falam yarahu axad qof arkaayana ma cinda daalika iyaas baa waxaa la tilmaamaya garaadkiisa dakiga iisu wax u fahmaayo iyaas fiiriya cinda daalika marka agteeda nadara wuxuu eegay iyaas ila anas radia allaahu canhu saasuu u fiiriya ninkaas odayga ah ee keligii bisha arkaaya dhallinyaradan aysan u jeedin waa maxay fa shacratun tin طawiilatun oo dheer fii xaajibihi xaajibkiisa ka soo dheeraatay hal tin oo sunnooyinkii meeshaana intay saa usoo dheeraatay ka soo baxday qad anhannat laabantay macnaha qad anhannat soo baxday oo soo dheeraatay xataa intii hadad ay noqotay qad anhannat qad anhannat laabantay tin intay saa usoo dheeraatay sidii bishoo kale egtaa marka saasay usoo laabantay xataa adad ilaa ay soo gaartay ahaatay qubaalata caynihi ishiisa horteeda tintii asaa usoo dheer ishiisay ku aadantahay bishii u maleeyaa marka bishii ayuu umaleeyaa qubaalata caynihi ayuu arkayba ninkii iyaas ahaa fasta'danahu fi اladab si aadaab leh ayuu istidaan uga qaatay wuxuu yidhi wax yar muku muku taabtaacamo wamadda yaddahu gacantiisuu ku taagay iyaas ila ashacrati tintii famasaxahaa wuu masaxay wa sawaahaa wuu simay ilaa saasay usoo dheeraatay marka saasuu ula ekeeyey walaalaheed uma kabacdi qaala lahu iyaas wuxuu ku yidhi saxaabigii anas ibni maalik atara alhilaal alaan ayضan ma aragtaa hadda yaa saaiba yaa saaxiba rasuuli rasuulkii alla saaxiibkiisiiyo ma u jeedaa bishii fajacala anas wuxuu guda galay yandur inuu eegaayo haddana wayaquul uu leeyahay kalla maya maa araahu kalla maa araahu maya ma arko ma arko wuxuu arkaa ishiisii waxay ahayd tintiisii un oo dee usoo qalloocatay ishiisii ku aadatay marka iyaas nin aad u cajiib badan ayuu ahaa washaacad way faaftay akhbaaru dakaa qiyaas garaadkiisii iyo dhugtiisii khabaradeedii wadaacad way faaftoo way fiday wa saara annaasu dadku waxay guda galeen ya'tuunahu inay ula yimaadaan min kulli sawbin jiha walba jiha kastay uga imaanayeen waa dariiq walba wayulquuna waxay ku tuuranahayeen bayna yaday hortiisay u sheeganahayeen maa yactariduhum wixii ku soo banbaxa oo min mushkilaatin mushkilaad ah fi اlcilmi waاddiin cilmi iyo diin ah cilmi iyo diin wixii dhibaato ahoo mushkilaad ka gala oo soo caaridoo ku soo banbaxa yay u bandhiganahayeen bacduhum qaarkood yuriidu almacrifa waxay rabaan waxbarasho inay fahmeen ay macrifo helaan wa bacduhum qaarkood alaaakharu ee kalena yabtaqii waxay doonahayeen altacjiiz inay cajis geliyaan wاlmumaaraat inay la doodaan biاbaطil ilan dadku isku mid maaha mid baa su-aalku weydiinaya wuxuu u weydiinayaa inuu wax kaa faa'iidaysto midaa wuxuu isleeyahay kanfiiri bicilmi muu leeyahay waa beentiisa meesha waxyaaba noocaas oo ah. shiiqa bal ogow bal midaa wuxuu rabaa inuu ku cajis geliyo min daalika waxaa ka mid ah waxyaabaha baatilka ku doodahayay maa ruwiya wixii laga soo wariyey anna duhqaanan nin duhqaan ah duhqaanka waxaa loola jeedaa waa kelimad farisi ahee macnaheedana waa iqiliimka ra'iiskooda waa kaaba qabiil waa nin isku oday ahoo nin madax ah ayaa ataa wuxuu yimid majlisahu ninka iyaas la dhaho majliskiisa meel uu wax ku akhrinayay faqaala wuxuu yidhi yaa abaa waaila abaa waa'ilow maa taquulu maxaad ka odhan kartaa fii muskirin muskirka khamrada ka waran buu yidhi faqaala ayas wuxuu yidhi xaraamun waa xaraam qamrada qaala wuxuu dhahay wamaa wajhu xurmatihi maxay xaraam ku noqotay wejigay xaraam ku noqotay wahwa laa yasiidu kama badna kama badna can kownihi inay ahaatay oo laga sameeyey tamran timir ama hamaran miro wamaa-un iyo biyo qulliya la karkariyey cala naari dabka la saaray soo inta biyo la keenay waxyaabaha eh, timir ama waxaan laga sameeyo waa timir iyo canab iyo kolley oo laysku qamiiriyo waaye say ku noqotay miyaysan timaartu ahayn xalaal biyuhu soo xalaal ma aha say ku noqotay baa la yidhi wa kullu daalika mid kastoo biyaha iyo midhaha ka mida mubaax waa shay bannaan laa shay'a fiih wax dembiya shay ku jira ma laha fa qaala iyaas wuxuu yidhi afaraqta min qawlika ya duhqaan war duqaankanow ma dhammaysay hadalkaaga an baqiya ladayka maa taquuluhu mas wax kaloo dhahdo ayaa kuu haray faqaal wuxuu dhaha bal faraqtu may waan dhameeyey faqaala yaas wuxuu yidhi low aqadtu haddaan soo qaado kafan sacab oo min maa'in biyo ah wadarabtuka bihi aan kugu dhufto akaana wajacuka maku xanuunjina sacab biyaan soo qaaday shab kugu siiyey maku xanuunaysaa qaala laa mayuu yidhi faqaala walow akhadtu kafan min turaab haddaan waxoogaa gacan carab ku soo qaado fadarabtuka biyaan kugu dhufto akaana wajicuka maku xanuunjinayaa qaala laa faqaala walow aqadtu kafan min min tibnin wax yar oo dhooba ah oo qoyan haddaan soo qaado fadarabtuka bihi aan kugu dhufto akaana wajicuka maku xanuunjinayaa qaala laa faqaala wuxuu yidhi falow akhadtu haddaan soo qaado adturaaba ciida uma طaraxtu calayhi aan ku kor shubo adtibna dhoobadi wasababtu aan ku dulshubo shubo fowqahumaa korkooda almaa'a bii aan ku kor shubo uma masajatuhaa aan ku dheehoon isku qaso masjan isku dheehid iyo isu qasitaan uma jacaltu aan yeelo alkutlata gobolkaas aan saa isagu qasay fi shamsi qoraxda aan dhigo xataa yabisad ilaa ay qalashay kakanaato uma darabtuka bihi aan kugu dhufto akaanat wajicuk soo kuma xanuunjinayso qaala nacam haa waqad taqtulanii wayba idilaysaa buu yidhi hadday meel xun iga dhacdo ilan gobolka kakay oo dhagaxo kale noqday waay inaan ku dhintaaba suuragal ah faqaala haakadaa shanu lkhamri buu yidhi shaniga khamrada arrinteedu waa sida fahuwa xiina jumicad markii la kulmiyey ajazaaؤuhu wakhumila la khamiiriyey xarama saasay xaaraan ku noqotay waayo gabal biyaha keligeed cabba dhib ma laha wax yaro himaara cun dhib ma laha laakiin waa la isku keekeenay waa la qamiiriyey saasay ku noqotay biyo aan kugu dhuftay kuma xanuunjinin ciid yaran kugu shubay kuma xanuunjin laakiin markaan isku qasay dhoobadii biyihii iyo ciiddii oo aan qoraxda dhigay isku dhegeen dhagaxo kale noqotay a ah, baa tir markaan kugu dhuftay saasay wax u dhibaysaa waay macnaha walamaa goortii weliya loo dhiibay iyaas alqadaa xukunkii daharat lahu waxaa ka soo daahiray fiihi asaga mawaaqifu mawaaqif tadullu tusin karta calaa fardi dakaa'ihi garaadkiisa weynaantiisa garaad xadgudub ahoo weyn ayuu la yimid wa sacati xiilatihi xiiladiisa waasictinimadiisa waasictinimadeeda xeelad badan buu lahaa ilaan xeeladda waa loo baahanya tab inaad wax ku maamusho mararka gobol ka ah iyo waqd wa qudratihi qudradiisii awooddiisii alfadati ee kelida ahayd waxay ka soo daahirtay fi اlkashfi inuu caddeeyo can ilxaqaa'iqi waxyaabaha xaqaa'iqda caddaynteeda min daalika waxaa ka mid ah anna rajulayn laba nin ayaa taqaadayaa waxay u soo xukuntameen cindahu agtiisa laba nin baa maalin maxkamadda ugu timid fadacaa wuu ku sheegtay axaduma midkood annahu asagu awdaca laday saaxibihi saaxiibkii agtiisa inuu dhigtay wadeeco maalan xoola ah ammaanuu u dhiibtay falamaa alabahu markuu ka dalbaday minhu xaggiisu isii yidhina jaxadda wuu inkiray labadaasaa isugu tagtay maxkamaddii ninkaan xoolaan u dhiibtay mar allaale markaan isii idhina waa igu inkiray fasa'ala wuu weydiiyey yaas arajul ninka almudaa almudaaca calayhi wax lagu sheeganayo korkiisa can amri lwadicati ammaanadii arrinteeda fa ankarahaa waa inkiray maba arkin buu dhahay ninkaan waqaala iyaas wuxuu yidhi in kaanat haddii maya waqaala wuxuu yidhi dhe ninkii wax lagu sheeganayey in kaanat lisaaxibii saaxiibkaygan wax igu sheeganaya haddii ay tahay uu haysto bayinatun markhaati falya'ti biha hala yimaado markhaati haysto hala yimaado wailaa haddii kale falaysa lahu calaya dushayda kuma laha ila alyamiinu dhaar maahane ilan qofka wax sheeganaya markhaati baa laga rabaa hadduu markhaati waayo mudco calayhigaa la dhaarinayaa saasaa lagu kala baxaa marka wuxuu yidhi ama markhaati hla ha ila yimaado ama waa u dhaaranayaa falamaa markii khaafa uu ka cabsaday iyaas an ya'kula inuu cuno arajul ninka almaala maalka biyamiinii dhaartiis inuu ku cuno ilaa hadduu dhaarto ninkaana markhaati haysanin waa la fasaxayaa marka iyaas kumuusan degdegin dhaarta markuu is yidhi amuu ninkaan xoolaha islaami dhaar ku cunaa iltafata wuxuu eegay ilalmuudici kii wax sheeganay wa qaala wuxuu ku yidhi fii ayi makaanin awdactuhu lmaal xaggee ugu dhiibata xoolaha adi markaa xoolaha u dhiibanaysay xaggee bay ahayd qaala wuxuu yidhi fii makaani kada meel hebel bay ahayd faqaala wamaadaa yuujadu fii daalika almakaan makaanka aad wax ugu dhiibanaysay maxaa laga helaa maxaa yaala maxaa ku dhisan faqaala wuxuu ihi shajaratun kabiiratun geed weyn baa ku yaala jalasnaa waan fadhiisanay taxtahaa geedka hoostiisa wa tanaawalnaa waan qaadanoo waxaan gaarnay aطacaama cunto macan labadeennaba annagoo wada jira fii dillihaa geedka hoostiisaan cunto ku cunnay walammaa goortii hamamnaa aan damacnay bilinsiraafi inaan baxno dafactu ilayhi اlmaala markaasaan xoolaha u dhiibtay buu yidhi faqaala lahu iyaas iyaas wuxuu ku dhahay inaliq bax ila اmakaani meeshii tag alladii fiihi shajar geedka ku yiilay falacallaka waxaa laga yaabaa idaa ataytaha haddaad aragtood u tagto meesha aad tagto dakaradka inaad xasuusato ayna wadacta maalaka meeshaad maalkaagii dhigatay bax buu yidhi horta meesha aad inuusan ninkan waxba kaa haysan waxba u dhiman baa suuragal ah baxoo geedkii tag horta markaad u tagta meesha laga yaabay inaad xusuusato meeshaad maalka dhigatay inaad xusuusato oo wanabahtaka aad ku baraarugtood ogaato ilaa maa facaltu bihi wixii aad ku samaysay xaggii uma kabacdi cud ilaya iisoo noqo litukhbiranii saad iigu sheegto bimaa ra'aytu waxaad soo aragtay bax horta meesha soo fiiri uma kabacdi cud ilaya iisoo laabo litukhbiranii saad iigu khabartood iigu sheegta bimaa ra'ayt waxaad soo aragtay faاnطalaqa arajul ninkii waa tegey ila almakaani meeshii buu aaday wa qaala iyaas wuxuu yidhi lilmudaci calayhi kii wax lagu sheeganayey ijlis fariiso adiga ilaa an yajii'a saaxibuka ilaa saaxiibkaaga yimaado fajalasa asagana wuu fadhiistay nin wax qaadiskama dhigin uma اltafata iyaas wuxuu eegay ilaa man cindahu wixii agtiisa joogay oo min almutaqaadiina kuwii la kala xukminaayo ah ila waa maxkamad meesha labadaan markii lagu kala xukmiyey kan la diray kanna fadhiisa la yidhi nimankii mutaqaadiinta ee xukunka u yimid yuu u jeestay watafiqa iyaas wuxuu gudagalay yaqadii inuu kala xukminayo baynahum dadkii dhexdooda wahwa asagoo yarqub dhowrahaya alrajula ninkii biarfin khafiyin ilqarsoodi ah marba ishuu ku xadayaa marba saasuu u fiirinayaa xataa idaa ra'aahu ilaa iyaas uu arkay qad sakana inuu ninkii xasilay waطma'anna uu degay iltafata ilay wuu eegay wabaadarahu wuu la degdegay qaa'ilan asagoo odhanaya atuqadiru ma qiyaasi kartaa anna saaxibaka saaxiibkaagii qad balaga inuu gaaray almawdica aladii meeshii awdacaka fiihi اlmaal xoolaha uu kugu dhiibtay makula tahay hadda inuu gaaray meeshii xoolaha lagugu dhiibay faqaala rajul ninkii min gayri rawiyatin asoon ka fiirsan wuxuu yidhi kalaa maya ma gaarin innahu baciidu min hunaa meeshuu xoolaha iigu dhiibtay way ka fog tahay intaa faqaala lahu iyaas baa yidhi yaa caduw allah cadowgii ilaahayow tajxadu lmaal xoolaha waad inkiraysaa miya wa tacrifu lmakaan makaankiina waad aqoonsanaysaa aladii aqadtahu fiihi aad uga qaaday xoolaha cadow ilaahay baa tahay buu yidhi wallaahi inaka lakhaa'in khiyaanoolaa tahay khiyaanoolaa tahay fabuhita wuu wareeray alrajulu ninkii oo aqara wuxuu isku sugay bikhiyaanatihi khiyaanadiisa run way u dhawaalay dhiibay faxabasahu wuu xabisay oo wuu xihay xataa jaa'a saaxibuhu ilaa saaxiibkii uu yimid wa aamarahu wuxuuna amray biraddi wadiicati ilayhi inuu ammaanadiis u celiyo celi buu dhahay lacagta khaa'in baad tahay qaa'inyo wa min dalika ayda sidoo kale waxaa ka mida maa ruwiya wixii laga wariyey anna rajulayni laba nin baa ikhtasamaa u soo dooday ilayhi xaggiisa waxayna ku soo doodeen fii khatiifatayni laba go' laba khatiifadood iyo laba go' mimaa yuudac waa waxa la saaro cala ra'si madaxa wa yusdalu lagu soo raariciyo cala alkatifayni garbaha go' yar baa jiro inta madaxa saa loo saaray cimaamad oo kale ah garbahana saa loogu soo raariciyo axaduhumaa labadaa khatiifa mid ka mid ah khadaraa way cagaarnayd jadiida way cusbayd hamiina qaalina way ahayd wاlأkraa midda kale xamraaun way guduudneedo baaliya duug bay ahayd ayadana midna baali bay ahaydoo mid dhamaad ah waana casaan ama gaduud midna waa cagaaroo waa qaali faqaala almudaaciye ninkii mudacigaa wuxuu yidhi nasaltu waxaan dhex galoon ku degey ila alxawdi dar darbiyeed ayaan dhex galay liaqtasila saan ugu qubaysto wawadactu waxaan dhigtay khatiifatii go-aygii alqadraaye cagaarnaa maca hiyaabii dharkayga micigooda calaa xaafati alxawdi darkan ku qubaysanaya geeskiisa ayaan dhigay wa jaa'a wuu yimid qasmii midkaan ila doodahaya qasmigayga fawadaca wuxuu dhigtay khatiifatahu go'iisii alxamraa'i guduudna waa kii baaligee tuugga ahaana ilaa jaanibi khatiifatii go-aygii dhankiisuu dhigtay wanazla wuxuu soo dhex galay asagana ila alxawd darkiisu ugu qubaysto wakharaja qablii ila dan buu lahaay hortayba waa soo baxayba waana iga dambeeyey hortayna wuu soo baxay wakharaja qablii falabisa iyaabahu dharkiisuu xirtay waakhada khadiifatii go-eygii buu qaatay qaaligahay cagaarnaa faalqaahaa calaa ra'sihi madaxiisii buu wa katafayhi garbihiisa wamadaa biha wuuna la harkaasaa dhacay ee balka talibal fakharajtu waan baxay calaa irihi raadkiisa watabictu waan raacay waطaalabtu waan dalbayo waxaan ka codsaday inuu isyo bikhatiifatii fazacama annahaa lahu wuxuu ii sheegtay inuu asaga leeyahay eegtag buu dhahay waa kaygii kaaga guduudkaas waa meesha yaala faqaala iyaas wuxuu ku dhahay lirajuli mudaac calayhi kii wax lagu sheeganayo wamaa taquulu anta waa sida loo baahan yahay qof hadduu hadlo ka kalena waa inuu hadlaa maxaad dhihi lahayd adiga faqaala wuxuu yidhi hiya khaiifatii waa go-aygii wa fii yadii gacanteedu ku jiraa intaasuu gudooda anaa iskale gacanteeda si u soo galay waayo faqaala iyaas lirajuli mudaci ninkii wax sheeganaya wuxuu ku yidhi alaka bayina markhaati ma haysataa faqaala wuxuu dhahay kalaa maya faqaala lixaajibihi faqaala lixaajibihi xaajibkiisii waa waardiyaha albaabka taagan maxkamadda ama ninkii u adeegayaa wuxuu ku yidhi iyaas axdir lii ii keen mishdan shanla ii keen buy anaa aqaani fa uxdir lahu waa loo keenay famashada wuxuu xoog ugu shalleeyey shacra ra'si rajulayn labadii nin madaxooda timahoodii ayuu shalleeyey fa kharaja waxaa ka soo baxay min ra'si axadihimaa labadii nin mid ka mid ah madaxiisa zadabun axmarun go-go guduud ah oo min nuhaarin nuhaar ah nuhaarka waa shayga yariiska ahee ku bida ama siraad ahaan ku harhara kaas ayaa madaxiisii ka soo baxay nuhaari suufi اlkhatiifa suufka go-iisa nuhaarkiisa iyo shay ahartiisa ah yaa mid ka soo dhacay wakharaja min ra'sin aakarna زغب akhdar baa ka soo baxay go'go cagaaran faqadaa bilkhatiifati alxamraa go'ii guduudnaa wuxuu u xugmiyey lisaaxibi zaqabi alaxmari kii madaxiisa go'ii yaraa ama yar yara yaa mid ka soo dhacay wakharaja min ra'sin aakarna zaqabun akhdar baa ka soo baxay go'go cagaaran faqadaa bilkhatiifati alxamraa go'ii guduudnaa wuxuu u xugmiyey lisaaxibi zaqabi alaxmari kii madaxiisa go'ii yaraa ama yar yarkii iyo waxa ku harhara timaha ka soo dhacay wa bilkhatiifati alkhadra'na lisaaxibi zaqbi alakhdar buu u xugmiyey kala taga buu dhahay saasaad ku kala leedihiine nin aad u garaad badan buu ahaa wa min akhbaari wa min akhbaari fitnatihi garaadkiisa akhbaarteedii wa dakaa'ihi caqligiisa aydan sidoo kale waxaa ka mid ahaa annahu kaana fi lkuufati kuufa waxaa joogay rajulu nin yudhiru linnaasi dadka u muujista assalaax wanaag wayubdii u muujiya lahum ayaga alwaracu xalaal miiradnimo watuqa iyo alla ka cabsi intuu qamiis soo qaato sheekh iska soo dhigo kutubu gacanta ku wataa dadkii o dhammaantuna oo wardinaya dadkii saasuu u muujiyey xataa kaura ilaa ay badatay aلhanaau amaan calayh dushiisa la amaan ar hebelaa hebelaa waa nin aaminah hebelaa waa nin noocaa ah waa nin sheekh waa nin wanaagsan waittakhadahu waxay ka samaysteen bacdu الnaasi dadka qayb ka mida ah, amiinan lahum amiin bay ka dhigteen ya'taminuunahu ay ku aaminaan calaa maalihi maalkooda hadduu safar aadaayo asagaa loo dhiibanayaa waa idaa saafaroo de markay safrayaan wayajcaluunahu waay uga waxay ka dhiganayaan ninkii wasiyan mid ay kula dardaarmaan calaa awlaadihim ilmahooda idaa axasuu markay dareemaan bidunuwi اljali ajashu inay soo dhawaatay inay dhiman rabaan markay ismaleeyaanna hebel baa loo dardaarmaya shiikii oo leeaye hantida waa kaasaa u hay ciyaalka waa khaa'in beenlowha idaa axasuu bidunuwi اljali faataahu rajul nin baa u yimid waa sheekii sheekh iska dhigahay wastawdacahu maalan wuxuu wadeeco ugu dhiibtay ammaano xoolo walama اxtaaja markuu u soo baahday arajulu ninkii ilaa maali maalkiisa طalabahu minhu wuu ka codsaday waniyo xoolahaygii sii buu yidhi faankarahu wuu ku inkiray naga tag buu dhaa xaggee xool iigu famadaa wuu aaday ninkii ilaa iyaas iyaas buu u tegay washakaa wuu ku dacweeyey lahu asaga arajul ninkii faqaala iyaas wuxuu ku dhahay lilmushtaki kii dacwoonayey acalima saaxibuka saaxiibkaagii aad xoolaha u dhiibato kaa inkire ma og yahay annaka adiga turiiddu inaad doonaysay an ta'tii inaad ii timaado inaad maxkamadda soo aaday ma og yahay faqaala kalaa maya buu dhahay faqaala wuxuu idhi insarif bax wacud ilaya hadan beri orad gurigaaga iska buu dhahay anaa xalinaya arrinkee berina iyo imo uma kabacdi arsala wuxuu adeeg u diray iyaas ilaa rajulin mu'tamin kii la aaminay wax khiyaanay wa qaala wuxuu ku yidhi laqad ijtamaca ladaya waxaa lagu soo aruuriyey agtayda iyaasaa dhahaya maalun kaiirun xoolo fara badan liaytaamin agoonba iskale laa kaafila lahum wax kafaala ma jiro waqad ra'aytu waxaan arkay ila noqotay an uudicahu ladayka inaan kuu dhiibo adiga adaan raba inaan kuu dhiibo wa an ajcalaka inaan kaaga yeelo wasiyan dardaaran calayhim korkooda fahal manziluka gurigaaga xasiinun meel dhufays ah ma leeyahay wa waktuka wakhtigaagana muttasicun mid ballaaran oo wakhti aad hayn karto ma haysaa gurigaagana meel xoolaha la dhigi karo ma ka mid yahay faqaala nacam ayuha alqaadi haabuu dhahay qaadigiyo faqaala wuxuu dhahay tacaala ilaya bacda hadi beri dambe iyo imaa orod beri dambe iis iimow waa cid u diyaari mawdican meel aad dhigta lilmaali xoolahan wa axdir macaka soo kaxaysoo soo wado xamaalayn laba xamaali ahna soo wado laba ninoo xamaaliyiin ahoo yaxmiluunahu kula qaadaa ilaa xooluhu way badan yihiide horin u soo kaxaysa beri dambo waayahay wuu baxay wa fi اlyowmi الtaali asoo isdhahay way kugu jirtaa maanta wa fi اlyowmi الtaali maalintii xigtay jaaءa arajul ninkii baa yimid almushtaki sheeganayay kii shalay soo dacwooday oo beri iimo uu yidhi iyaas ayaa yimid fa qaala lahu iyaas wuxuu ku yidhi inطaliq bax marka ilaa saaxibika saaxibkaaga u tag waطlub minhu اlmaala xoolihii ka codso hadda u tagee waxaad dhahdaa xoolahayga isii fa in ankaraw hadduu kugu inkiro uu dhoo waxaan kugu arkay ma laha faqul la waxaad ku dhahdaa ashkuuka ilى اlqaadi qaadigaan kuu soo sheegaadeh qaadigaan kugu soo dacwaynaadeh faataahu rajul ninkii buu u tegey faalaba minhu maalo xoolihiisi buu ka codsaday famtanaca wuu ka reebtoonooda wuu u diiday can icطaa'ihi lahu inuu siiyo wajaxada wuuna ka inkiray faqaala lahu ninkii xoolaha lahaa wuxuu ku yidhi ninkii wax qiyaanaaya idan ashkuuka ila alqaadi qaadigan kuusoo sheegaa waayahe qaadigan xoolo badan baa agtiisa uga xihan sooma laba xamaale kaasaa la yidhi wixuu diidaa marka waxaan yar inay ka baabi'iyaan falamaa samica daalika minhu markuu ka maqlay qaadigii baan kuusoo sheegaa dafaca ilayhi maal xoolii buu siiyey warkan wuuu is yidhi yusaka hor istaagin waxyaabaha qaaliga agtiisa yaale bal wixiisi iska sii dafaca ilayhi اlmaal waayaba wuxuu wanaajiyey khaairo maskaxdiisa war raalli ahoo warsaan way iga noqotay raalli ah waxyaabo badan buu sheegay farajaca rajul ninkii wuxuu u laabtay ilaa iyaas wa qaal wuxuu yidhi laqad acطaanii wuu isiiyey saaxibii saaxiibkayga xaqii xaqayga wajazaka allahu khayran khayr allah kugu jaasiyo ma oga habka wax loo kala daberay uu iska baxay haye ninkii mu'taminkii la aamini jiray laba xamaali baa laga sugaa maalintii xigtay uma jaaءa rajul ninkii baa yimid almu'tamanu la aaminaayey ilaa iyaas buu u yimid fii mawcidihi fii mawcidihi ballantiisi buu ugu yimid wa macahu اxamaaluun waa kuwana xamaaliyaashiina wuu wataa fasajarahu wuu hororay marka wuu canaantay isla markii qayn uu ku bilaabay wa ashharahu wuu fadeexeeyey tuug baa taho qaa'in baa taho saan baa tahay buu yidhi wa qaala lahu wuxuu yidhi bisa rajul anta nin adi aad bisa rajul anta nin adaa u baas leh yaa cadow allah cadowga ilaahayow laqad jacalta diina madiinkii baad ka dhiganaysaa masyadatan waxaad ugu ugaarhsata lidunya adduunka sheekh sheekh intaad iska dhigtay nin aamin ah dadka dhexdooda yaad haddana khiyaanaysaa miya soco buu yidhi laakina iyaasan intaasoo dhan ayadu ay jirto iyaas calaa shiddati dakaa'ihi garaadkiisoo adag wa quwati caaridatihi fikirkiisa degdegiisa asagoo si fiican iyo wa quwati caaridatihi dheh ee tafkiirkiisa iyo fikirkiisa xoogga uu leeyahay iyo wa surcati badiihatihi fahamkiisa degdegiisu si fiican wax uu fahmaayo asoo intaa qabaa rubbamaa waxaa dhici jirtay saadafa inay ku soo baxdo ama ay u timaado man yuqaaricuhu اlxuja mid xujada ku ooga biاlxujati man yuqaaricuhu اlxujata biاlxujati mid xujadiisa ama xujada xujada ka horgeeya wayaqdacu gooya calayhi korkiisa subala اlkalaami waddaduu ku hadli lahaa wayaqximuhu afxiri jiray asoo saas ah yaa marmar waxaa la heli jiray qof asagoo dhan afka u dhigtaa oo la afxiri jiray xadaa can nafsi naftiisuu ka sheekayey wa qaala wuxuu dhahay maa halabanii igama guulaysan axadun qof qadun weligay siwa rajul waaxid hal nin maahani hal nin baa iga raayay buu yidhi maalin wadaalika waxay ahayd anii anigu kuntu waxaan ahaa fii majlis اlqaضاء meeshii qadahan joogay majlis اlqaضاء waa maxkamadda bilbasra fadakala calaya rajul nin baa ii soo galay fashahida wuxuu ka markhaati furay cindii agtayda anna albustaana alfulaaniya beerta heblaayo la dhaho huwa milku fulaan hebel baa iskale leh waxadadahu lii wuu ii xadiday beerta midig saaska ah bidix saaska ah gadaalsaa u jeeda hebel baa iska leh markhaati noocaasuu furay faradtu waxaan doonay an amtaxina inaan imtixaamo shahaadatahu markhaati furkiisa faqultu lahu waxaan ku idhi wa kam cadadu shajari bustaan meeqa geed ayaa ku yaala beerta kaalay meeqa bee meeqa geed baa ku taala ma asaa galoo soo tiriye waa maya fa aطraqa qaliilan wax yar buu fikiray ninkii hoos buu madaxiisii aadiyey waay uma rafaca ra'sahu madaxiisu kor u soo qaaday wa qaala wuxuu dhahay mundu kam yaxkumu sayiduna alqaadi sayidkeenan qaadiga ah muddo meeqa ayuu xukumahayey fii hada almajlisi majliskan ee kana xafiiskan meeqa sanad waxba xukumaysay faqultu waxaan idhi mundu kadaa sana intaasoo sano faqaala kam cadadu khashabi saqafi hada almajlisi meeqaan waxaa korku jirta iyo meeqa musbaara ku yaala iyo sheeg buu yidhi falam acrif waan aqoon waayo buu dhahay wa qultu waxaan idhi alxaqu macak xaqa aduu kula jiraa waayahe uma kabacdi uma kabacdi ajaztu waan ogolaaday oo waan fuliyey shahaadatu markhaati kiciisii walamaa balaqa markuu gaaray iyaas bin mucaawiya asaadisata wasabciina toddobaatan iyo lix min cumrihi cumrigiisa lix iyo toddobaatan jir markuu gaaray ra'aa nafsahu naftiisa ayuu arkay iyo wa abaahu aabbihii fi lmanaami hurduu ku arkay aabbihiisa horay u dhintay yuuriya ku arkay raakibayn ayagoo saaran calaa farasayn laba faras fajaraya macan way wada cararayaan marka fajaraya way ordahayaan macan si labadooda aabbana faras buu saaran yahay asagana faras buu saaran yahay aad bay u bacayriyeen falam yasbiq abaahu walam yasbiqhu abuuhu aabbihiina canugii ka hormari maayo canugiina aabbihii ka hormari maayo saasay iskula socdaan labadii faras wa kaana waaliduhu aabbihiina qad maata mid dhintay buu ahaa can sitta sabciina sana lix iyo toddobaatan ku dhintay wafii daati laylatin habeen habeenada saaxiibka awa wuxuu aaday iyaas ilaa firaashihi jiifkiisii waqaala liahlihi ehelkiisii wuxuu ku yidhi atadaruuna ma og tihiin ayu laylatin haadihi habeenkan habeenkay tahay qaaluu waxay dhaheen kalaa maya qaala wuxuu dhahay fii haadihi layla istakmala abii cumrahu aabday baa cumrigiisii ku ekaa oo ku kaamil yeelay labadii farase is-ag ordahayay ee isdhaafi waayey maxay caddaynaysaa isku sano inay ku dhiman doonaan taasuu ku fasiray falamaa asbaxuu markii waa beristeena wajaduuhu mayitan asoo meyd ah bay heleen raxima allah ilaahay ha u naxariista iyaas alqaadi faqad kaana wuxuu ahaa naadiratan min nawaadir الzamaan waxyaabaha dhifka ah ee dhifafka ka mid ah zamanka waxaan la heli karin wa cujuubatan waxyaabaha lala yaabo oo min acaajiibi dahri zamanka soo mara acaajibtiisuu ka mid ahaa fi lfitnati xagga garaadka wاldakaa'i xagga kasmada iyo caqliga wاlbaxi xagga baarida can اlxaqi xaqa la baarbaari wاlwusuuli gaaritaan ilayhi xaqa la gaara ayuu ahaa rabbi ha u yaas bin mucaawiya waxaanu geli doonaa cumar ibni cabdilcasiis iyo wiilkiisii cabdilmelik haddii rabbi idmaynoo beritooda ama habeen dambe haddii rabbi idmo wabilaahi tawfiiq allahu subxaana wa tacaala